alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slma tasliima kasiira qala almusanif raximah اllah almacqid alxaadi cashar baabka koob iyo tobnaad ee abwaabta loo guntay tacdiimu lcilmiga ka midka ahi siyaanaة اlcilmi cama yashiinu waa in cilmiga laga ilaaliyo waxa xumaynaya laga ilaaliyo oo xumaato gelinayo mima yukhaalifu lmuru'ata wayakhrimuha oo ka mida waxyaalaha khilaafaya ee ka hor imanaya muruu'ada bimacnaa sharafta iyo dadnimada ka hor imanaya wayakhrimuhaa baabi'inaya ama burinaya muru'ada faman lam yasun ilcilma lam yasunhu lcilmu sheekhu wuxuu yidhi kaan cilmiga ilaalin lam yasunhu alcilmu cilmiguna ma ilaaliyo kama qaala ashaaficiyu siduu shaafici yidhi oo hadalkan ayuu ka soo xigtay shaafici waman akhalla bilmuru'ati bilwuquuci fima yashiinu faqad istakhafa bilcilmi waman akhalla bilmuru'ati ka ka taga muru'ada oo kaga tago ku buriya bilwuquuci dhicitaanka uu ku dhacay fii maa yashiinu wax xumaynaya muru'adii faqad istakhafa bilcilmi wuxuu fudaydsaday cilmigii buu fudaydsaday falam yucadimhu ma weynaynin cilmiga wa fi lbataala wuxuuna ku dhacay yacnii shaqo la'aantii buu ku dhacay bimacnaa cilmiga inuu ka shaqeeyo uu ka tago fatufdii bihi alxaalu waxay gaadhsiinaysaa xaaladdu alxaal yudakkar wayu'annas erayga xaal mar waa la tadkiiriyaa oo mudakkar inuu yahay baa loola dhaqmaa marna waa la ta'niisiyaa oo mu'anas inuu yahay baa loola dhaqmaa labada mid walba waa jirta marka hadda waa ta'niisiyey oo fatufdii buu yidhi bihi alxaalu alxaalu baana faacilkii ahay idaa acjabadka xaalu min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya sida markaa shaacirkuba uu yidhi hadday ku cajabgeliso xaalu min imri'in shakhsi xaaladii fadachu shakhsigaa iskaga tag oo shakhsi haddaad la yaabto iska dhaaf isaga wawaakil amrahu walayaaliya waxaad markaa isku eegtaa isaga arrinkiisa iyo maalmaha bimacnaa habeenada isu eeg yacnii xaaladiisa iska dhaaf yacnii wakhtiga ayaa markaa edbin doona hadduu markaa bimacnaa xaaladdu wuxuu la kulmaayo ayaa markaa edbin doontaa looga jeedaa mawdicu shaahidka waxaynu jeedna ida acjabadka xaalun mu'anas inuu yahay baa loola dhaqmay iyadoo xaal lafdiga mudakar ka yahay halkanna waa saasoo kale mar horena waxaynu soo marray walxaalu almanduuratu oo almanduuratu oo taa u taaniis la geliyey iyadoo lagu sifaynayaynu soo marray marka yudakar waa yu'anas bay culamadu yidhahdaan fatufdii bihi alxaalu waxay gaadhsiinaysaa xaaladdu ilaa zawaali ismi alcilmi canhu magaca cilmigu inuu ka zuulo oo ka tago ayay geyaysiinaysaa gaadhsiinaysaa qaala wahbu bnu munabbih wuxuu yidhi taabicigii la odhan jiray wahbu bnu munabbih wuxuu yidhi raximahu allah ilaahay aw naxariistee laa yakuunu albataalu min alxukamaa ma noqonaayo ka bataalka ah ee baatilka u saaxiibka ahi ee min alxukamaa'i kuwa xikmadda badan kama mid noqdo laa yudriku alcilma baطaalun walaa kasilun walaa maluulun walaa man ya'lafu lbashara beyt buu deedna sheekhu keenay oo shaacirku yidhi laa yudriku alcilma ma haleelayo ma gaadhayo cilmiga baطaalun mid baatil u saaxiibi walaa kasiilun mid caajisoole ah oo iska wahseed badan isaguna cilmi gaadhi maayo walaa maluulun mid waxa weeye daal badan oo shaqaduu qabanayaba si dhaqsaa uga daalaya kaasina cilmi ma gaadhayo walaman ya'lafu albashara ka dadka iska caadaystay iyo sheekadooda iyo iskala jooggooda isaguna cilmi ma gaadhaayo cilmigu wuxuu u baahan yahay in loo go'o cilmigu in loo go'o ayuu markaa u baahan yahay wa jimaacu lmuru'ati muruu'ada waxaa kulminaya kamaa qaalahu ibnu taymiyata aljaddu ibnu taymiyihii awowga ahaa sida uu yidhi fi lmuxarari kitaabkiisa muxararka la yidhaahdo uu ku yidhi fiqi buu ku saabsan yahay kitaabku wa tabicahu xafiidu inanku awowga u ahaana uu ku raacay waa axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiya shaykhulislaam yacni ayaa loo jeedaa inanku awowga u ahaa fii bacdi fataawihi fataawayaashiisa qaarkood uu ku raacay waa in muru'ada waxa kulminayaa yahay isticmaalu maa yujammiluhu wayasiinuh isticmaalu maa kii la isticmaalo weeye oo lala yimaado yujammiluhu qurxinaya wayasiinuhu qurxinaaya watajannubu maa yudannisuhu wayashiinuh watajannubu maa iyo kii in laga dheeraado yudannisuhu xumaynaya oo mid markaa xun ka yeelaya oo danisa oo wasakha wayashiinuhu fool xumaynaya qiila liabi muxammadin waxaa lagu yidhi sheekhii abi muxamed laodhan jiray ibnu taymiyata aljadd waxaa loo jeedaa abulbarakaat majd ibnu taymiya ayaa loo jeedaa waa sheikha iskale muntaqa alakhbaar kitaabka shawkaani ku sharxay naylul awtaarka ee xadiidka ah waa sheikha ururiyey ibnu taymiye awowgii ayuu ahaa ibnu taymiya wuxuu ka dhashay usra cilmi buu ka dhashay awowgii wuxuu ahaa nin shiikhoo caalima buu ahaa musannafaad iyo kutubna ka tegey muntaqa alakhbaar baa ka mid ah almuxarar baa ka mid ah yacnii musannafaad iyo kutub buu leeyihi aabbihii wuxuu ahaa isaguna nin shiikha ayuu ahaa nin shiikha ayaa aabbihiina markaa ahaa isaguna dee caalimkii baxrigaa buu ahaa marka ibnu taymiyihii awowga ahaa waa abulbarakaat awowga kunyadiisa waxaa la yidhaha abulbarakaat baa la yidhahda majd bnu taymiya kitaabka almuxararu fi lfiqhi kitaab muxarar la yidhaahdo fiqiga xanaabile uu ka qoray oo kooban ayuu hadalka ku odhanaya xafiidkuna waa inan ka awowga loo yahay ka awowga loo yahayna waa axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni taymiya badiba shaykhulislaam baa lagu laqabaa kunyadiisuna waa abulcabbaas qiila liabi muxammadin waxaa lagu yidhi abi muxammed sufyaan bni cuyaynata oo sufyaan ibnu cuyayna ahaaday qad istanbadta min alqur'aani kulla shay waxaad kala soo baxday qur'aanka wax walba masale kasta qur'aankaad kala soo baxdaa fa ayna almuru'atu fiihi xaggay qur'aanka kaga sugan tahay muru'adu kaga sugan tahay fa qaala fii qowlihi tacaala waxay ku sugantahay buu yidhi hadalkiisu allah uu yidhi khud ilcafwa wa'mur bilcurfi cafwiga qaado iyo cafinta aad wax cafinayso wa'mur bilcurfi curfiga oo macruufka ah waxa wanaagsan ah amar wa acrid can iljaahiliin ka jeeso kuwa wax magaratadaana ana ka jeeso fa fiihi almuru'a waxaa ku sugan buu yidhi muruu'ada ayaa ku sugan wa xusnu ladab aadaabta wanaagsan baa ku jirta wa makaarim alakhlaaq iyo akhlaaqda iyo dabeecadda teeda wanaagsan erayga muruu'ah waa garanaynaa almar'u mar'i waxaa la yidhaha shaksiga ayaa la yidhahdaa ruuxa almar'u baa la yidhahdaa qofkii marka la yidhaahdo almar'u almuru'a ah maxay noqonaysa muru'ada waxaa loo jeedaa waa dadnimadii qofku muxuu ku noqonayaa qof wanaagsan dadnimadii bay ku saabsan tahay iyo sharaftii dadnimo bay muruu'adu ku dhacaysa oo waxaa jira waxyaalaha qaarkood oo dee ka hor imanaya sharaftii dadnimo ka hor imanaya waxyaalaha caynkaasee sharafta dadnimo ka hor imanaayee lagu ceebsanaayo ruuxu inuu la yimaado waxaa la odhanayaa waa mimaa yukhillu bilmuruu'a waa wax muruu'adii tegsiinaya baa la odhanaya marka muruu'adu waa sharafta dadnimo weeye marka cilmigii ruuxa xambaarsani waa ruux sharaf leh cilmigii baa sharaf leh cilmigii maadaamuu sharaf leeyahay meeshii cilmigu galaa waa inay sharaf yeelataa ya siduu cilmigu shariif u yahay oo sharaf u leeyahay shakhsiga xambaarsanee cilmiga sidaana waa inuu noqdaa mid sharaf leh waa inuu noqdaa si aanu cilmigii u ceebayn cilmigii si aanu u ceebayn marka cilmigii in la ilaaliyo oo waxyaalo badan lagala khashaafo oo waxyaalo badan laga dhowro ayuu u baahan yihi marada cad iyo marada madow so uskaga uma kala adkaysin badna ya marada cad wixii yaree taabtaa ee ku dhaca waa ka muuqanayaan sooma aad bay uga muuqanayaan laakiin maradii ama casayd ama madoobayd waxaa laga yaabaa wasakho badan inay qarsan karto ruuxa cilmiga xambaarsani mara cadoo kaleu ka dhigay in yaro iskaga ma qarsan karo marka waxaan dadka kale lagu ceebsanayn baa isagaa lagu ceebsanaya hadduu la yimaado marka waa inuu cilmigii ilaaliyaa oo sharaftii cilmiga dhowraa oo waxa muru'ada dilaya oo sharafta dilaaya waa inuu ka ilaaliya sheikhu wuxuu inoogu bilaabay faman lam yasun ilcilma lam yasunhu lcilmu kaan cilmiga ilaalin cilmiguna ma ilaaliyo wuxuuna u nisbeeyey hadalka asalkiisu inuu shaafici ka soo jeedo ayuu tilmaamay oo shaafici yidhi sheikh la odhan jiray jurjaani ayaa wuxuu tiriyey qasiido dheer qasiidadaasi waxay ka hadlaysay cilmiga iyo sharaftiisa iyo in cilmiga waxaa ceebaynaya laga ilaaliyo qasiidada ma hayo waa qasiido dheer waxaa ka mid ahaa abyaad konton bayd inay ka badantaan u malaynayn walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima walakin ahaanuhu fahaana wadannasuu muxayaahu xataa tajahama wuxuu yidhi ahlu cilmigu haddii ay cilmiga ilaalin lahaayeen cilmiguna waa ilaalin lahaa yaga cilmigii hadday sharfi lahaayeen cilmigaa sharfi lahaa oo sharaf u yeeli lahaa walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima hadday nafahooda ku weynayn lahaayeen cilmiga iyagana waa la weynayn lahaa laakiin dad badani cilmigii sharaftiisii may ilaalin oo waxyaalo cilmigii ceebaynayay la yimaadeen markaasuu wuxuu ka warramayaa qaarkood inay yacni eh, dadka qaar ay wax weydiisanayaan ama markaysaga ay boqorrada iyo wax la mida u gelayaan ama ay cilmiga ku martiyayaan waxyaalaha noocaasina sharaftii cilmiga inay ka hor imanayso qaar qasiidada waxay ku tilmaamaan cizatu nafs nafta cizadeeda ruuxu inuu ku sugnaado sharafta nafta bimacnaa isagaan xoolaba haysanin ayuu haddana dadka qaarkood wuxuu ka qashaafayaa inuu wax weydiisto ama wax ka qaato wuxuu ka doorbidayaa inuu iska gaajoodo oo ya macaluul maracad miyay yidhahdeen yaxsabuhum aljaahilu akhniyaaa min atacafuf yaxsabuhum aljaahilu wuxuu u malaynayaa ka xaalkooda ka jaahilka ahi akhniyaaa min atacafuf inay yihiin qaar khaniyaa oo hodonna ah wuxuu sidaa ugu malaynayaa min ajli atacafuf dhowrsoonida ay dhowrsoon yihiin oo su'aasha iyo baryada ka dhowrsoon yihiin daraaddeed waa macaluul maraca marka cilmiga in la sharfo oo xurmada cilmiga la ilaaliyo oo wixii cilmiga waxyeelaya sharaftiisa laga dhowro ayuu baabkan sheikhu kaga hadlaya hadduu muru'adii ruuxu ka tago oo sharaftii dadnimo uu ka tago oo wax cilmigii fool xumaynaya la yimaado cilmigii waa fudaydsaday oo istikfaaf buu ku sameeyey cilmigana ma weynayn marka wuxuu ku dhacayaa shaqo la'aan buu ku dhacayaa bimacnaa shaqadii wanaagsanayd ee cilmiga uu ka shaqaynaye sharafta ku lahaa ayuu waayayaa xurmadii cilmiga lagu xurmaynayuu waayayaa mura'ada tafsiirkeedu maxay noqonaysa tacriif wuxuu inoo soo naqliyey abulbarakaat ibnu taymiya uu ku tacriifiyey oo uu yidhi waxa ruuxa qurxinaya waa inuu la yimaado waxa fool xumaynayana uu ka dheeraado walow waxaas siyaynay ahaanba qofka fool xumaynaya uu ka dheeraanaya shay xaaraanaba yaanu noqon lama shartiyo inay xaaraan tahay iminka ruuxu inuu feedho qaawanaado ninkii oo isagoo feedha qaawan debadda u soo baxo dee cawra ka muuqan mayso in la asturaa qaarkan sare waajib ma aha iyadoo xaaraan aanan ku dhicin haddana sharaftii dadnimo waxay ku jirtaa in dadka sharafta lihi iyagoo feedha qaawan aynay soo bixin iminka ninka xamaalkaahi inuu iska feedho qaawanaadoo bur weyn iska sito lama ceebsanayo soo haddii la arko shiikhii magaalada oo intuu gunti yaroo gaaban soo xidhay oo ruugagga iyo ilaa xundhurta qarinaya feedhahana soo qaawiyey bur intaa la egna sito suuqa isagoo maraya la arko maxaa loo qaadan lahaa ya maxaa la is odhan lahaa miyuu waashaa la is odhan lahaa dee xaaraan kuma dhicin maxaa saa laysu odhan lahaa sababtu maxay tahay ya kanoo kale loogama qaadanayo mar hadduu caalimkii yahay inuu hay-adda iyo qaabkaa ku soo baxo waayo muru'adii baan ku jirin qofna lama dhibsanayo laguma ceebsanayo inuu sidaa ku soo baxo qof kalena waa lagu dhibsanaya waa la ceebsanaya inuu sidaa ku soo baxo caalimkoo keliya ma aha dadka sharafta dadka agtooda kulihina waa saasoo kale haddii suldaankii reerka ama jiif caaqilkii reerku uu sidaa ku soo baxo laftiisu maxay noqonaysaa waa mid la ceebsanayo calaa kulli xaal muru'adu waxay tahay waxa sharafta ku jirto in la ilaaliyo sufyaan ibnu cuyayne markii lagu yidhi wax walba waxaad ka deliishataa oo masaa'isha sharciga ah ka mida qur'aankaad kala soo baxday muruu'ada halkaad ka deliishanaysaa wuxuu idhi waxaan ka qaadanayaa aayaddaas khud ilcafwa waamur bilcurfi wa can iljaahiliin oo in curfiga la amro waxaa soo gelaysa muruu'adii baa soo gelaysa muru'adii waxaa lagu eegayaa curfiga culammadu waxay yidhahdeen alcurfu muxakam waa qaacida sharciya curfiga isagaa xaakim laga dhigaa curfulkhaati lama ictibaariyo hadduu curfigu gebsan yahay waxba lagama soo qaado laakiin curfiga wixii shareecada aan khilaafin wuxuu noqonayaa mid la ictibaariyuu noqonaya curfigaa waxaa soo gelaya la amraayo muruu'adii marka aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsanna waa laga dariishanaya sheekhu waxa uu yidhi wmin alzami adabi nafsi liaalibi taxalliihi bilmuru'ati wma yaxmilu calayha wa min alzami adabi nafsi nafta aadaabteeda waxyaalaha ugu waajibnimada badan waxaa ka mid ah liaalibi adabu nafsigaasoo liaalibi ardayga u sugnaatay taxalliihi bilmuru'a inuu isku qurxiyo muruu'ada sharafta dadnimo inuu isku qurxiyo wamaa yaxmilu calayha iyo wixii ku xambaaraya inuu isku qurxiyo wa tanakubuhu iyo ka leexadka uu ka leexanayo khawaarimaha waxa muruu'ada burinaya oo waxyeelaya tanakub waa ka leexashada arriixu nakba dabaylaha waxaa jirta dabayl la yidhahdo nakba la yidhahdo carabtu ay yidhahdaan alriixu nakba dabaysha la yidhaahdaa waa dabaysha afarta jiho midnaba aan ka soo dhicin ee laba jiho dhexdood ka soo dhacda oo qumaatigii inay bari ka soo dhacdo ama koonfur ka soo dhacdo ama waqooyi ka soo dhacdo ama galbeed qumman ka soo dhacdo way ka leexatay saasaa nakba loo yidhi laba jiho dhexdood bay ka soo dhacdaa annakba baa la yidhahdaa wa tanakubuhu iyo leexadka uu ka leexanayo khawaarimaha waxa muru'ada burinaya oo waxyeelaya allatii takhillu biha taasoo muru'adu ay ku burayso oo meesha kaga baxayso ka xalqi lixiyatihi waa sida garhkiisa inuu xiiro faqad caddahu xaqiiqe ee waa ku tiriyey xiirista garhka la xiiraayo min khawaarimi almuru'ati muruu'ada sharafta dadnimo waxa wax waxyeelaya waxaa ku tiriya ibnu xajarin alhaytamiyu sheekhii ibnu xajar alhaytami la odhan jiray oo min ashaaficiyati culammada shaaficiyada ka mid ah. ayaa sidaa ku tiriyay waxaanu ahaa min culamaa'i qarni alcaashir sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijiriyada ayuu dhintay kutubihiisana waxaa ka mid a ah kitaabka weyne uu ku sharxo minhaajka ee la yidhaahdo tuxfatu lmuxtaaj ayaa ka mid ah iyo kutubo kaleoo badan fataawa xadiisiya iyo fataawa fiqhiya iyo yacni eh, qawaaticu lislaam iyo kutubo badan buu qora azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir wa caabidiin iyo shiikhi ibnu caabidiin la odhan jiro min alxanafiyati culammada xanafiyada ka mid a ah. waa min culamaa'i qarni ahaalis cashar culammada xanafiyadaanu ka mid ahaa waana ardu shaam ayuu markaa ku sugnaa wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo labaiyo kontonkii hijiriyada ayuu dhintay kutubo badanna waa ka tegey kutubuhu ka tegeyna waxaa ka mid mida radd lmuxtaar ilaa duri lmukhtaar xaashiyada cajiibka ah ay xanafiyadu ka daba dhacday ee radd lmuxtaar la yidhaahdo ilaa duri lmukhtaar ayaa ka mid ah iyo kutubo badan oo mutacadida ah. min alxanafiyati oo xanafiyada ka mid ah aw kasrati liltifaati iyo daymo badnaanta jeesjeesiga badan in la sameeyo fi ariiqi waddada gudaheeda oo aad loo baalla daymoodo marka dariiqa la maraayo in aad loo baalla daymoodaa oo marba gees la eegaa waxay iyaduna ka mid tahay waxyaalaha muru'ada wax yeelaya wacaddahu min khawaarimiha waxaa ku tiriyey in jeesjeesigaa badani oo muru'ada wax waxyeelaayo min khawaarimiha waxaa ku tiriyey ibnu shihaabin azuhriyu taabicigii ibnu shihaab azuhri la odhan jiray ayaa sidaa ku tiriyey cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu muslim wa ibraahimu nakhaciyu iyo ibraahiim annakhaci taabicigii la odhan jiray ibraahim ibnu yaziid annakhaci oo min almutaqadimiina culammadii mutaqadimiinta ka mida aw maddi rijlayni fii majmaci annaasi min hayri xaajatin walaa daruuratin daaciya aw maddi rijlayni ama labada addin in la kala bixiyo oo la fidiyo ayaa muru'ada waxyaalaha waxyeelaya ka mid ah fii majmaci annaasi meeshay dadku isugu yimaadeen addimada lagu kala bixiyo min hayri xaajatin baahila aanteed walaa daruuratin daaciyatin dhibaato ku kallifaysaana ayna jirin ruuxu hadduu cudurdaar leeyahoo addimadu xanuunayaan oo aanu isku soo laabi karayn oo dhibi ay ku sugan tahay laabista uu isku laabayo xanuun baa keensaday inuu kala bixiyo waa ruux macduur ah cudurdaar buu leeyahy laakiin isagoo wax cudurdaara aan lahaynee caafimaad qaba oo addimadiisa laaban kara inuu dadkii addimada ku kala bixiyo meeshay dadku isugu yimaadeen iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha muru'ada waxyeelaya wacaddahum min alkhawaarimi jamaacatun waxaa ku tiriyey kala bixintaa meesha dadku isugu yimaadeen addimada lagu kala bixinaayo oo dadkii addimada lagu fidinaayo min alkhawaarimi muru'ada inay waxyeelayso waxaa ku tiriyey jamaacatun koox yacni culammada ka mid ah minhum abu bakrin aturtuushiyu ama atartuushiyu da'da waana la kordhigaa waana la goda tartuusho ama turtuusha magaalo la odhan jiro andalus ka mid ahaan jirtay ayaa loo nisbeeya waxaanu ahaa culammada maalikiyada ayuu ka mid ahaa wuxuu dhintay shan boqol iyo labaatan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay magaciisa waxaan filayaa in la jiray maxamed ibn lwaliid in la odhan jiraan filaya min almaalikiyati oo culammada maalikiyada ka mid ah waa abu muxamedin ibnu qudaamah iyo abu muxamed ibnu qudaamah waa muwafaq ibnu qudaamah cabdullaahi ibnu axmed ibnu qudaamah waxaanu dhintay lix boqol iyo labaatan markay hijriyadu ahayd kutubo badanoo naaficana waa ka tegey ka mid yahay kitaabka muqniga la yidhaahdo almuqni libni qudaamah uu ka mid yahay aw ka mid yahay alkaafi aw ka mid yahay almuqnic uu ka mid yahay cumdat lfiqhi kutubo badanoo caqiida ana waa leeyahay oo lumcat lictiqaadka damu ta'wiilkiiya ka mid yihiin alculuw ay ka mid yihiin kutubta fiqiga ah kitaab u dhigma kitaabka muqniga ibnu qudaamo kitaab u dhigmaa ma jiro kitaabku waa kitaab sharaxa ah, oo kitaab fiqi ah oo matniya buu sharxayaa dalabo badani waxaa laga yaabaa inuu sharax kitaab yahay muqniga ibnu qudaame inaynay ogayn laakiin matni caan ahaa oo culammada xanaabilada qaarkood ay qaybi jireen oo matnulkhiraqi la odhan jiray matnigaasuu sharxayaa oo ibnu qudaama muqniga ku sharxay gabay raa'icaa jiro yaxya sarsari uu ku ammaanayo ibnu qudaame kutubihiisa fiqiga ah iyo kuwiisa kale qaarkoodba uu wax ka tilmaamayo aad u ammaanayo gabay aad u heer sarreeya ayuu ku ammaanay kafa alkhalqa bilkaafi wa aqnaca taaliban bimuqnici fiqhin can kitaabi mutawali wa aghna bimughni alfiqhi man kana baaxisan wa cumdathu man yactamidha yuxasili warawdathu daatu lusuuli karawdatin amaasat biha alazhaar anfaasu sham'ali tadullu cala almantuuqi awfaa dalaalatin wa taxmilu fi lmafhuumi axsana maxmali calaa kulli xaal abyaad aad u raa'ica ayuu ku ammaani jiray yaxya sarsari shiikhii la odhan jiray cizadiin ibnu cabdisalaam wuxuu idhi lam tatib liya alfutya xataa wajadtu kitaabayn e, fatwada aan fatwooda iima wanaagsanoo niyadaydu kuma xasilin oo raalli kuma noqon inaan fatwoodo ilaa aan laba kitaab helay labadaa kitaab markaan helay niyadaydii waxay raalli ku noqotayoo ay ku degtay fatwada aan fatwoonayo hadda ka warran labadaa kitaab waa labadii waa almuxallaa libni xasmin iyo almuqni libni qudaama culammadii hore siday uga faa'iidaysan jireen kutubta ahlucilmigu ay qoreen walow madhabtay u abtirsadaanba cid ahiyo inay qorina caalim kale ha qore ayay ku tusinaysa ciزdiin ibn cabdisalaam waa shaaficiyu lmadhab haddana labada kitaabee u ammaanayo ee fiqiga ah ee u aadka u ammaanayo uu leeyahay labadaa markaan helaa niyadaydu ku degtay inaan fatwoodo labada midnaba shaafici ma qorin sheikh shaaficii labada midna ma qorin mid waxa qoray ibnu xasmin aldaahiri ibnu xasmigii daahiriga ahaa ayaa mid qoray oo waa muxallaha muxalluhuna mujalliguu sharxaya midna waxa qoray almuwafaq ibnu qudaamah ayaa qoray isaguna waa xambaliyu lmadhab marka waxaad garanaysaa kitaabka muqniga qadarkiisu siduu u weyn yahay madhabulxanaabilo keliyana kuma kaaftoomee madaahibta kale aqwaashooda waa soo raraa dabadeedna mid waliba waxay deliishadeen buu sheegaa mid walba deliilkiisa ayuu tilmaamaayo sheegay wa abulwafaa ibnu caqiilin min alxanaabilah iyo abulwafaa ibnu caqiil oo isaguna xanaabilada ka mida ayaa isaguna sheegay addimada lagu fidinayo meeshay dadku isugu yimaadaan iyadoo dan kalifaysaa aynay jirin iyo cudurdaar ruuxaasi leeyahay aynay jirin inuu addimada iska kala bixiyo oo cagtaa cad dadka ku fidiyo inay tahay wax muruu'ada wax yeelaya ruuxa shiikhaa isagu waa ka duwan yahay yidhaahdeen culammadu yo sida ardaydu inay addimada ku soo fidiyaan loo ceebsanayo shiikhu ardaydiisa inuu ku fidiyo addimada lama ceebsanayo waxaana la soo naqliyaa a'immadii hore ee salafka sheikh ka mid ah ayaa isagoo xalqaddii cilmiga fadhiya ardaydii cilmiga ka baranaysayna ay la fadhido addimaduna u kala baxsan yihiin ayaa waxaa soo galay nimaan u garanayn oo qaab caalim u eg siduu u shaaximan yahay u cimaamadan yahay caalim qaabkii buu u eg yahay ninkii markuu soo galay buu is-ururiyo addimadii buu laabta ilaa caalim aanu garanayn inuu yahay baa dhici karta mar dambaa ninkii hadlo markaasuu yidhi yaa sheekh mataa yuftiru saa'im markaasuu ogaaday inaan xidhka bahal ku jirin yaa markaasuu addimadii iskala kala baxay markaasuu markay qoraxdu dhacdu waa furaya marka culammadu waxay tilmaameen ruuxa markaa shiikha ee xalqadiisii jooga iyo dadka kale in farqi u dhaxeeyo ayay saas yadaa u tilmaameen ruuxii macduurana waa laga soo reebay oo dadka qaarkood baa dhici karta dee in ama ruugaggu xanuunaan ama in waxa weeye dhibi ay ka soo gaadhayso aan addimada laaban karin oo xanuun iyo markaa ka dareemaya marka ruuxa macduurka ahi isagu waa ka duwan yahay muru'adii waxba kama yeelayso laakiin waxaa fiican xalqadda hore ee sheikha inaanu soo fadhiisane meel ka yara dambaysa u fadhiisto ama meel ka barbarsan aw suxbati alaraadili walfusaaqi walmujaani walbataaliin waxaa kaloo ka mida waxyaalaha muru'ada wax yeelaya ama sharafta dadka liita in lala saaxiibo alaraadil waa maxay waa kuwa liita alardal waa ka liita weeye waalfusaaq iyo dadka faasiqiinta ah ee cisyaanka iyo fisqiga la imanaya kuwaasna in lala saaxiibaa muru'aday wax yeelaysa waalmujaan iyo kuwa waxyaalaha ay samaynayaan aan u aaba yeelin almujaan waa maxay aladi laa yubaali maa yaquulu wayafcalu waa ruux xishoodkii dhigtay oo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu samaynayo uma aabo yeelo wuxuu doonu iskaga hadlaa siduu doonuu yeelaa maajin baa mufradkeeda la yidhaahdaa walbataaliin iyo kuwa baatilka u saaxiibka ah kuwaasoo kale dadkaa liitee xunxun in lala saaxiibaa muruu'aday wax yeelaysa wacaddahu min khawaarimi almuru'ati jamaacatun taana waxaa ku tiriyey waxyaalaha muru'ada wax yeelaya inay ka mid tahay ashyaadaas dadka liita iyo dadka faasiqiinta ah saaxiibidda lala saaxiibaya koox culammada ka mid ah minhum abuu xaamidin alghazaaliyu waxaa ka mid ah jamaacadaas abuu xaamid alghazaali ayaa ka mid ah wa abubakr ibnu ayibi min ashaaficiya iyo abuu ibnu ayib oo shaaficiyada ka mid ah abuu xaamid alghazaali waa macruuf waa maxamed ibnu muxamed ibnu muxamed altuusi alghazaali kunyadiisuna abu xaamid buu ahaa wuxuu dhintay shan boqol iyo shan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay abu bakar ibnu tayib waa baaqillaani weeye waxaa la yidhahdaa abu bakar moxamed ibnu tayib albaqillaani waxaanu dhintay afar boqol iyo saddex markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay iyo qaadigii qaadi ciyaad loodhan jiray ciyaad ibnu muusa waa min culamaa'i qarni asaadis wuxuu dhintay shan boqol iyo saddex iyo afartan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay min almaalikiyati culammada maalikiyadaanu ka mid ahaa shuraaxda axaadiista sharaxdayna ka mid buu ahaayo saxiixu muslimka waa sharxay oo shuruuxdiisay ka mid tahay kutubo kalena waa leeyahay oo ka mid yahay ashifaa bixuquuqi lmustafa kitaabkiisa la yidhaahdo iyo kutubo kaloo la mid mida ah. aw musaalacati alaxdaasi waasigaar ama kuwa dhallinta yaryar yacni dhallinta ee yaryarka in lala legdemo ayaa ka mid ah waxyaalaha muru'ada waxyeelaya oo ninkii weynaa inuu ciyaal yaryar la legdemo ama la ciyaaro oo bannaanka markaysaga uu kula ciyaaro waxay yeelaysaa muru'adii bay wax yeelaysa wacaddahu min alkhawaarim waxaa ku tiriyey inay muru'ada waxyaalaha waxyeelaya ka mida ibnulhumaam sheikha ibnulhumaam la yidhaahdo oo xanafiyada ka mid wa ibnu nujaym iyo sheikha ibnu nujaym la yidhaahdo min alxanafiyati xanafiyada ka mid ah ibnulhumaam wuxuu leeyahay kitaabka weyne fiqiga ee la yidhahdo fatxu lqadiir ibnu nujaymna wuxuu leeyahay kitaabka weyne fiqiga ee la yidhahdo albaxru araa'iq ayuu leeyahay marka ashyaada muru'ada waxyeelaysa waa inuu iska ilaaliyaa waxa markaa qofka qurxinayana waa inuu ruuxu la yimaadaa waman akhalla bimuruu'atihi ka meel kaga dhaca muruu'adiisa iyo sharafnimadiisa dadnimo wa huwa yantasibu ila alcilmi isagoo cilmiga u abtirsanaya faqad iftadaxa cinda alkhaasi waalcaammi waa fadeexadoobay dadka gaarkee xulka ah agtooda iyo dadweynaha agtoodaba mid fadeexadoobuu noqonaya walam yanal min sharafi alcilmi ila alxutaam kamana gaadhaayo xagga sharafta cilmiga yacni wax yar mooyaane wax kale ka gaadhi maayo alxutaam waxa yare burburka ah baa la yidhaahdaa marka hadda waxaa loo jeedaa qadar yar buu ka gaadhayaa laga tilmaamaya khulaasada sheikhu baabkan uu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay cilmiga sharaftiisa in la ilaaliyo oo la dhowro oo la xurmeeyo cilmiga oo waxyaalaha muruu'ada waxyeelaya layska ilaaliyo waxa muruu'ada ilaalinayana lala yimaado muru'aduna waa sharafta dadnimo wey culammaduna waxay yidhaahdeen muru'adu takhtalifu biikhtilaafi alacraaf waxay ku kala duwanaataa curfiyada iyo caadooyinku siday u kala duwan yihiin bay ku kala duwanaataa wax bered muruu'ada inuu waxyeelaayo iyo sharafta loo yaqaanno ayaan bered kale loo aqoonin sharaftii inuu waxyeelaayo wax wakhti loo yaqaanno inuu muruu'ada waxyeelaayo baan wakhti kale loo aqoonin inuu muruu'adii waxyeelaayo culammaduna taas waa nasgareeyeen in acraafta iyo zamannada wakhtiyada iyo amaakinta iyo beledada inay ku kala duwanaanayso aad iyo aad bay culammadu markaa u tilmaameen kutubaha qaarkood oo fiqi waxyaalahay sheegi jireen waxaa ka mid inay muru'ada waxyeelayaan ay sheegi jireen in meel shaaraca wax lagu cuno ama wax lagu cabbaa in muru'ada waxyaalaha waxyeelaya ka mid tahay bay culammada qaar ku tirin jireen taasi waxay ku kala duwanaanaysaa wakhtiyada ama amaakinta oo ruuxu markuu xajka joogo oo kale khalqi badan baa meesha isugu yimi mar kasta inuu meel la galo wuxuu cunaayo iyo wuxuu cabbaayo ma kari karayo yacnii hawl iyo tacabna waa lagu jiraa maadaamay sidaas tahay xaaladda noocaasoo kale ah mura'adii inay wax yeelayso looma qaadanayo iminka maqaaxiyahoo kale in kuraastooda shaaha lagu cabbo oo biyaha lagu cabbo curfiga dadka ay yaqaaniin ma dhibsanayaan ama wax curfigii iyo caadadii khilaafsanoo sharaftii ka hor imanaya ruuxu inuu la yimi uma qabaan taasoo kale curfigeenna aynu naqaanno lama odhanaayo muruu'adii bay wax yeelaysaa la odhan maayo tusaalayaashay culammadu sheegi jireen waxaa ka mid ah kutubta fiqiga qaarkood ninka madaxiisu inuu bannaanaado koofiyad iyo cimaamad midnaba aynay saarnaan ee uu iska bannaanaado waabaa waxa lagu tirin jiray muruu'ada iyo sharafta inay wax yeelayso oo ruuxaasi inuu yahay mukhillun bilmuruu'a baa kutubihii fiqiga qaarkood nasgareeyeen laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xilliga caynkaa culammadaasi ay yidhaahdeen haalibka muslimiinta madaxoodu waa dednaa oo waxbaa saarnaa marka curfigooda ayaa sidaas ahaa walcurfu muxakam laakiin maanta haalibka muslimiinta madaxoodu waa faydan yahay marka curfigii taa waa isbeddelay marka lama odhanaayo ruuxa madaxiisu inuu bannaan yahay inuu dariiqa ku maro waa mukhillun bilmuruu' muruu'adiisii baa dhacday sidaas aawadeed markhaati geli maayo la odhan maayo waayo dee curfi ahaan zamankan dambe looma yaqaano wax sharaftii dadnimo ka hor imanaayo madaxu inuu bannaanaado ha la fadilo oo ha fiicnaato madaxa in wax saarraadaan laakiin dee mukhillun bilmuru uu yahay oo waa ghayru maqbuuli shahaada oo markhaatigiisii la aqbali maayo fatwadiisii la qaadan maayo cilmi lagama qaadanayo markhaati hadduu galo markhaatigiisii waxba laga soo qaadi maayo la odhan maayo ila baabka cadaaladda markay culammadu ka hadlayaan waxyaalaha loo shardinayo cadaaladdii waxaa ka mid ah waa inuu yahay mid muru'a u saaxiiba oo wax muru'adii ridaya aanu la imanin waxyaalaha muru'ada ridaya waxay noqon karaan wax dembi ah waxayna noqon karaan waxaan dembi ahayn ashyaada dembigaa wuxuu inooga tusaaleeyey garh xiiristoo kale garhka in la xiiraa xaaraan weeyo waa dembi dad badani ma oga garhka in la xiiraa inay xaaraan tahay garhka in la xiiraa waa xaaraan waayo nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam garhka in la sii daayo waalamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo waa midda kale nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay gaalada in la khilaafo oo garhka la sii daayo taana waxaa laga qaadanayaa garhka in la xiiraa inay tahay tashabbuhii gaalada la shabbahayo tashabbuha gaalada la shabbahayana waa xaaraam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya yagu ka mid yahay wa midda kale garhka xiirista la xiiraya waa tagyiir likhalqi illaah wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah yacni amre oo beddeleen khalqiga ilaahay tagyiirka khalqiga ilaahay la beddelaayana waxaa ka mid a xiirista garhka la xiiraya xiirista garhka la xiirayaa ka mid ah waa midda afraade dhirta garhka la xiirayo waa tashabbuhun binnisaa waa dumarkii oo laysu ekaysiinayaa ku sugan lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biاnnisa walmutashabbihaati min annisa'i biاlrijaal nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu nacdalay ragga isu ekaysiinaya dumarka wuxuu kaloo nacdalay dumarka isu ekaysiinaya ragga ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay marka wa tashabbuhun binnisaa waxyaalaha ragga lagu fadilay ee lagu kala soocay raggiiyo dumarkay ka mid tahay raggii in gadh la siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim waxyaalaha ragga lagu fadilay ashyaa badan baa soo gelaysa waxaana ka mid ah yacni garhka ayaa ka mid ah ahlucilmiga qaarkood intay tiriyeen ashyaada ragga lagu fadilay baa wax badan ay sheegeen talomo dhowr iyo soddon umuurood buu gaadhsiiyey jamaaluddiin alqaasimi miyuu ahaa markaasaa wuxuu odhanayaa intuu sidaa u soo wado shiikhii hadalkaa sheegayey waxaasaa lagu fadilay waxaasaa lagu fadilay siduu u tirinayy wahum asxaabu llixa waalcamaa'im waa kuwa garharhka iyo cimaamadaha u saaxiibka raggu marka garku waxay ka mid tahay waxyaalaha ragga lagu fadilaa ayay ka mid tahay dumarku ninka garh leeyey ninkaan garh lahayn kay jecel yihi mid lafgareedkiisu lafgareedeeda shabaho oo mulukhdaa uu yahay bay jecel yihiin ya mise mid ka soocan taa mala khilaaf baa gelaya soo maa waaya almuhim garhka in la xiraa waa xaaraan haddana maca daalik waa mima yukhilu bilmuru'a waa waxyaalaha muru'ada waxyeelaayay ka mid tahay nin ilaahay gadh siiyey ayaa garhkii intuu xiiro oo makiinadu sidaa u marinayo ayuu wuxuu doonayaa dhabankiisa iyo lafgadheedkiisu mulukh inuu noqdo muxuu rabaa talow ya saxdu waxay tahay garhka in lala baxo oo la sii daayo ayay ahayd waxyaalaha muru'ada wax waxyeelaaya shiikhu wuxuu ku daray culammadii mutaqadimiinta qaarkoodna ka soo raray baa la daymoodka badan marka dariiqa la marayo la jeesjeesto marba gees la eego jeesjeesigaa badani ma fiicna waatay carabtu yidhaahdaan min alxamaaqati kasrat liltifaat nacasnimaday ka mid tahay baalladaymoodka faraha badan lihii waxay ka mid tahay nacasnimada saas aawoodee qofka casiimada badan waa inaanu jeesjeesi badan lahay nebigu sala allahu alayh wasalam ma jeesjeesan jirin toos buu u socon jiray xataa gaaladu imika waxay isbaraan inaan geesna la eegin ruuxaas saasuu u soconayaa hareertiisa haddii wax ka dhacaan iyo haddii la ysku laayo ma eegaayo iskadaa wax kale toos buu saa u soconaya isla isbaraan bay ka mid tahay casiimo badnaanta iyo waxyaalahaasay dee ku tirinayaan way ceebsadaan eeg eegga calaa kulli xaal jeesjeesiga badan in la yska ilaaliyo ayaa fiican inkastoo acraaftu laga yaabo inay kala duwan tahay oo dadka soomaalidu marka hore caadadoodu inay tahay inay jeesjeesigoodu badan yahay ayaad mooddaa inay tahay marka inay muru'adii wax yeelayso nadar baa ku sugan haddii curfiga dadku u badan yahay inuu caynkaas sameeyo laakiin curfiga dadka haddaynay ku badnayn oo mid lagu ceebsanaya ay tahay ama mid sharaftii wax yeelaysa ay tahay sida acraafta sidaas oo kale laga isticmaalo waa lagu darayaayo hadalka mashaayikhdaasi ay yidhaahdeen baa markaa ictibaar yeelanaya waxyaalaha muru'ada waxyeelaya waxaa ka mid a dadka liita in lala saaxiibo oo ruuxii cidduu la saaxiibaya waa inay noqotaa cid wanaagsan waa inay noqotaa oo sharaf leh almar'u calaa diini khaliilihi baab dambuu inoogu keeni doonaa in sha allah almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu ruuxu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay saaxiibkiibuu la diin yahay ha eego midkiin cidduu la saaxiibaya ibnu mascuud wuxuu idhi almar'u bikhidnihi ruuxuu wuxuu ku sugan yahay saaxiibkii shaacirkii macnaha waa qaato wuxuu yidhi can ilmar'i laa tas'al wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarani yaqtadi ruuxa isaga ha weyddiinin oo ha odhannin muxuu isagu yahay isagu siduu yahay iyo muxuu yahay ha odhan laakiin waxaad weydiisaa saaxiibkii oo waxaad tidhahdaa saaxiibkii muxuu yahay waayo mid kastoo cid ku lammaanay cidduu ku lammaan yahay ayuu ku daydaa markaa ruuxu saaxiibkiisa waa in wanaajiya calayka biarbaabi suduuri faman hadaa mudaafan liarbaabi suduuri tasadara wa iyaaka wa suxbata naaqisin fatanxata qadran min culaaka watuxqara farafcu abuuman wakhafdu musammalin yubayinu qawlii muqhriyan wa muxadira saddex bayd oo cajiib ah baa culammada qaarkood ay ku cabbireen iyagoo masaa'il carabiyada ku saabsanna ku tilmaamaya oo ku tooganaya saaxiibbada xun iyo saaxiibbada wanaagsan siday kala yihiin wuxuu idhi dadka sharafta leh ee arbaabusuduurka ah waa culammada iyo laazim faman qadaa mudaafan liarbaabi suduuri tasadara kii noqda mid loo idaafeeyey arbaabu dadka sharafta leh kii u idaafaysani ya oo yaga loo tiiriyo yaga ku lamaan sida iyo mudaafu ilayhigu isku yihiin oo kale isku ah ya tasadara isaguna wuxuu noqdaa mid sharaf le buu noqdaa wa iyaaka wa suxbata naaqisin waxaan kaaga digayaa ruux liita inaad la saaxiibto fatanxada qadran min culaaka wa tuxqara oo aad ka soo dhacdo xagga qadarka meeshaadii sare aad ka soo dhacdo aad ka soo hoobato ya oo dabeedna lagu xaqiro taasaan kaaga digaya yacnii ruux liita haddaad la saaxiibto wuu ku soo jiidanayaayoo meesha sare uu kaa soo ridayaa halka hoosee uu joogo buu kugu soo ridayaa ila isagaad mudaaf u tahay ya farafcu abuumman wa khafdu musammalin abuummanna rafcinta la rafciyey iyo musammalin jarista la jaroo hoos loo dhigay la khafdiyey rafcigii xagga icraabta ahaa iyo khafdigii xagga icraabta ahaa iyo rafcigii xagga markaa macnaha ahaa iyo khafdigii xagga macnaha ahaa labadaba waa ishaaraya abuuman anta kumaad aabbihii tahay abuu waa mudaaf laakiin man oo istifhaamiye ah oo sadaaratulkalaam leh waajibu tasdiir ah hadalka inay shafka hore ka degto u xaq leh waajib ay tahay waa loo idaafeeyey abuudina waxay noqotay waajibatu tasdiir in awalka hadalka ay ka degtay xaq u yeelato waajib bay noqotay sadaaradaa inay yeelataa sadaare inay yeelato xaggay ka kasbatay waxay ka kasbatay mid sadaaro leh oo hadalka inuu shafka hore ka dego u xaq leho waajibsaday bay u idaafaysan tahay taasaa jiidday oo xagga hore dhigtay farafcu abuuman wa khafdu musammalin musammalin khafdiga la khafdiyayn musammalin muxuu u jeedaa bayd buu ishaaraya kaana sabiiran fii caraanini wablihi kabiiru unaasin fii bijaadi muzammali muzammalida la keenay ee la jaray kabiiru oo godan bay sifo ka tahay kabiiru oo godan yadoo sifo ka haddana lama godin waa la hoos dhigoo waa la khafdiyo makhfuuday noqotay khafdigii xagga macnahaana hadda markaa ee hoos dhigga ahaa hoosaynta ahaana milicso khafdigaa waxay ku mutaysatay waxay deris la noqotay bijaadin baa ku xigta oo deris la ah derisku dabku kala qaataa soo bijaadin baa deris la ah deriskaa bijaadin ay deriska la tahay ayaa khafdun cala almujaawara derisnimada daraaddeed baa loo jarayoo ka la deriskee ku xigaa jaran oo hooseeya yacnii khafdisanoo hoos dhigan saasay iyaduna u hoos dhigantay oo mid hoosaysa u noqotay marka fa rafcu abuuman wakhafdu khafdu muzammanin labadaa masale carabiyada ah ya yubayinu qawlii muqriyan wa muxadira hadalkayga kaasaa caddaynaya hadday tahay tirtirsi iyo kicin xagga markaas sadaarada waxa leh iyo hadday tahay xagga digitaanka laga digaayo mid walba waxaynu ujeednaa cidda liidata ruuxii la saaxiibaa wuxuu noqonayaa ruux liituu noqonayaa a'immadii sunnadu waatay odhan jireen hebel eega cidduu ku dego oo ruuxa markaa bidcoole ku degaa isaguna waa bidcoole waatay odhan jireen ahlu sunnihii oo jooga ruuxa ka leexday ee daba doortay ruux markaa bidcoolaa inuu ku dego oo kaa la saaxiibka ah oo kaasun ku lammaan ahlu sunnana aan ka hor wareegayn dee shaki waxaan lahayn anna waraa'a alakamati maa wara'aha dee wixii ka dambeeyaa ka dambeeya maxaa keensaday yaa altaa'iru yatiiru maca shaklih wa fi asamaa'i tuyuurun ismuha baqacu ina altuyuura cala ashkaaliha taqacu waxaa ka wanaagsan xadiidka nabiga sala allahu aleyh wasalam alarwaaxu junuudun mujannada fama tacaarafa minha i'talaf wama tanaakara minha ikhtalaf marka cidda liidata in lala saaxibo waa in layska ilaaliya waxyaalaha muru'ada wax yeelaya aad iyo aad waa in laysaga jiraa oo aad laysaga ilaaliya waxyaalaha uu sheikhu ku soo daray waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo yaryarka marka in lala legdamo ama lala faraka ciyaaro dariiqyada waxay ka mid tahay waxyaalaha muru'ada waxyeelaya ruux weyn miyaanu ahayn muxuu yararka dariiqa kala ciyaaraya so dadku badhisanayaan markiiba ya yacni ruuxan sidaa ma moodayn baa laga yaabaa in la dad badan baa laga yaba indhahooda inuu ka dhaco marka tan noocaasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa waxyaalahay culamada qaarkood sheegaan waxaa ka mid a kaftanka aadka u fara badan oo kaftanka ruuxu waa inaanu hadalkiisa haalib u noqon eh, hadduu haalibu kalaamihi uu iska noqdo markaysagaa kaftan dee muru'adiisi ma dhowrna marar waa la kaftamaa laakiin waa in hadalka aynay haalib u noqono iyadu badan marka uu ruuxu kaftamayana waa inuu dhab ku kaftamaa oo been uu iska ilaaliya iyo baatil inuu ku kaftamo taas waa inuu aad iyo aad isaga jira wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk